alxamdu لله rabi اlcaalamiin wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd darsigeennaani waa kii tobnaad ee ka mida kitaabkii kitaabu towxiid aladii huwa xaqu llahi cala alcabiid uu iska lahaa asheekh maxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmat ullaahi caleyh wuxuu ka bilaabanayaa baabka sagaalaad baabu man tabaraka bishajaratin aw xajarin aw naxwihima baabu man ruux ayuu u baab yahay tabaraka barakaystay bishajaratin geed nusakhda qaar baa waxay qoraan bishajarin geedo aw xajarin ama dhagaxaan iyo wanaxwihimaa labadooda wixii la mid ah musanifka baabkan wuxuu ku sheegi doonaa laba daliil hal aayad iyo hal xadiid buu ku sheegi doonaa raxmatullaahi calayhi ciwaanka musanifka culummada kitaabkan sharaxday qeyb ka mid a ah sida suldaan cumeyriyo kaleeto kitaabkiisa almaslaku urashiid wuxuu tilmaamay mantaan haddii laga dhigo mowsuula iyo haddii laga dhigo shardiyaba laba ishkaal baa imaanaya haddii la yiraahdo mantu waa mowsuula sidaan macnaynay oo la yidhaahdo baabu man ruux ayuu u baab yahay tabaraka barakaystay bishajarin geed ow xajar geedo ama ow xajarin ama dhagax iyo wanaxwihimaa wax la midka ah ismigaa mowsuulee manta ah meeshuu uu ku xirnaa baan sheeganaynoo macnaheedu markaa wuxuu noqon lahaa maa xukmu xukumkiisu muxuu noqonaya haddii shardiya laga dhigana wuxuu noqon baabun hadaakanu baab wey man ruuxii tabaraka barakaysta bishajaratin geed ow xajarin ama dhagax aw iyo naxwihimaa labadoodaa wixii la midka ah, hee jawaabtii shardiyadaa meesha ka maqan oo muxuu noqonayaa fa huwa mushrikun mushrik waaye oo waaqicun fii shirki shirki mid ku dhacay waaye labadaaskii la yidhaahdaba haddii shardiyo laga dhigo jawaabkii la xadfayo haddii ismi mawsuul laga dhigo meeshuu ku xirnaa aysan meesha ku qornayn labadaba dhib baa ka imaan haddii shardiyo laga dhigo oo la yihahdo jawaabka xadfane wuxuu noqonayaa fa huwa mushrikun tabaruga iyo barakaysigoo dhani kulligii gaalo ma ah gaalnimo ma aha qaar ka mida waa shirki qaar ka mida waa iska xaaraam qaar ka mida waa bannaan yahay waxyaalo badan buu leeyahay anwaac badan ah marka kulligii xukun keliya lama siin karo haddii la odhan lahaa waa mawsuulo maa xukmuhuna adilada meesha uu ku sheegay aayadda iyo halka xadiid shirki bay quseeyaano wax kale muusan keenin wax kale muusan keenin marka labadaa ishkaalba wuu muujiyay sheekhaasi raxmatullaahi calayhi barakadu asalkiisa waxaa la yidhaahdaa oo culimmadu ay ku tilmaamaan barakada waa kahratu lkhayri wa dawaamuhu khayrku inuu kuu bato weliba kuu joogtayo aan lagaa siibin barakadu waxay u qaybsantaa baraka diineed iyo mid adduunyo labadaba way u qaybsantaa barakadu inay baraka diineed noqoto iyo baraka adduunya labadaba inay noqoto way dhici kartaa shajarada iyo dhagaxa barakaysiga la barakaysanayo ficil buu noqon karaa qofku inuu isku tirtira ah wuxuu noqon karaa ictiqaad uu aamino geedan baraka gooniya inay leedahay waxaa ka mid ah hadal inuu ku hadlo oo uu yidhaahdo geedaani barakadaasay leedahay sharciguna uusan ku xirin wax baraka ah dayib baabkan inuu ku sheego tamaaimtii oo xirsiyihii ah iyo tufitaankii gadaashooda inuu baabkan ku sheego munaasib aada u wanaagsan weeyaan sababtu waxa weeye xirsiyada iyo tufitaanka iyo geedahoo la barakaysto iyo inta badan xagga jinsiga iyo xaqiiqada kuma i kala fogo wax weyn uma dhexeeyaan wax weyn uma dhexeeyaan sababtu qofku xirsiga markuu xiranayo khayr buu ku raadinaya sharra waa kaga magangelaya markuu wax isku tufayana waa sidaas oo kaleeto kuwa geedaha barakaysanahaya iyo dhagaxaantana ayaguna khayr bay ku raadinahayaan oo waxay isleeyihiin khayr ku hela sharna kaga badbaada marka abwaabtii hore iyo baabkan calaaqadaasaa ka dhaxayso waa isu dhow yihiin saxaabada qaar ka mid ihi wax aan shay aan wax nasu ku soo aroorin oo aayad qur aan ama xadiid nebi ayay baraka ku tilmaameen tusaale ahaan usayd ibnu xudayr oo kaleeto ayaa wuxuu tilmaamayaa qoyska reer abubakar asagoo ka hadlaya maa hiya bi biwali barakatikum barakadiinnii tii ugu horreysay ma ah buu leeyahy aayad qur-aana ma aha xadiidna ma aha waa erey saxaabiga ka soo fulay oo uu reer ku sheegaya inay barakeysan yihiin juweyriye gabadha loo aqoon jiray saxaabiyadda ahayd ee qeymaha badnayd ee xaaskii nabiga ahayd sal alla aleyhi wasalama hooyadeenna ahayd markay soo islaamtay waxay sabab ugu noqotay reerkeedoo dhan inay soo islaamaa markaasaa wuxuu leeyahay caaisha waxay leedahay famaa aclamu imra'atan kaanat aclama acdama barakatan calaa qowmiha min juwayriya haweenay ka baraka badan oo qoyskeeda kaga baraka badan juweyriye ma ogi sababtoo ah islaamnimadeedii waxay sababtay qoyskoodao dhan inays qoyskeediio dhan inay soo islaamaan barakay ku tilmaanta marka wixii sharcigu baraka ku tilmaamay ama uu yidhi ha la barakaysto dee waa la barakaysan maalan xajar aswadkii oo kaleeto biyihii zamzamka oo kaleo layihah hal baraka ku jirta iyo waxyaala la midka wixii baraka ku sheegay wixii dhan kale uu baraka kaga sheegay salaadaa tukanaysid iyo soonkaa soomaysid iyo waa barakaysan yihin qur-aanka akhrintiisi waa barakaysan yihin lakiin barakadooda waa maxay inaad salaaddii tukatid baad ajar kaga helaysa soonkii inaad soontid baad ajar kaga helaysaa biyihii zamzamka cabitaankooda iyo isticmaalkooda ad ajar kaga helaysaa ee qur-aankii akhrintiisiibaad ajarka barakadu marka dhankaasay noqonaysaa shay walba wixii loogu talagalay ah ayib inuu qofku laakiin shay barakaysto aan sharcigu wax barakaa ku sheegin masaladaas weeye masalada culimmadu ay ka hadlayaanoo ama la leeyahay waa shirki ama la leeyahay waa mamnuuc ama meel kale culamada qaar ay marinayaan haduu qofku shay barakaysto maalan una barakaysanaya tajrubo ahaan in lagu ogaaday tijaabo ahaan geed buu wuxuu ogaaday tijaabo ahaan lagu ogaaday inuu barake leeyahay barakadiisun ay ka mid tahay seedaba barakadu waa shaygu inuu kor oo ziyaado oo khayr la helo barako adduunya laga helo geedkan la ogaaday noocaas noocaasa kansarka iyo inuu xarunadaas daawo u yahay oo la taxqiijiyo oo tajrubo ahaan lagu ogaado de waa barakaysan yahy laakiin waa barako dunyawi ah waa barako adduunya weeye wax dhiba marka male geedkaas sida daawadiisu ay tahay in loo barakaysto looga faa'iidaysto daawadiisi la qaato qofkii bukaankayo xanuunsanaa la siiyo barakadu noocaa ay noqoto laakiin in la caabudo asagiibaa khalad noqonaysa ama qofkii soo sheegay dadka wan wanaagsan ee saalixiinta ah in la barakaysta ka waran ama waxa weeyaan gacmahoodoo kale la barakaysto dharkoodoo kale la barakaysto culummada muslimiintu waa ku kala aragti duwan yihiin qaar waxay leeyihiin waa la barakaysan karaa ayadoo nebi maxamed looga qiyaas qaadanaya sal alla alih oo nabiga waa la barakaysan jiray candhuuftiisa dhididkiisa dharkiisa kabihiisa waa la jiray waxaa nabiga loo barakaysanayo barakada u ka dhexlayna waa salaaxii iyo nebinimadii qof kastoo nebigii u dhowaada sala allahu calayhi wasalama ee wanaag iyo salaax iyo khayr lagu yaqaano xaggana aan lagu xadgudbaynin xadgudub cibaado gaaraya in la barakaysto oo gacantiisa iyo tufidiisa iyo la barakaysto culamo badan oo culammada muslimiinta ka mid a ah martay oo uu xaafid ibnu xajar ka mid yahay alimaam nawowi ka mid yahay ee uu ka mid yahay ibnu cabdilbar kitaabka tamhiidka sharxiisa rag badan oo salafkii iyo iyo ka dambeeyey way mareen culamo badanna way diidan yihiin oo maya lama barakaysan karo oo tusaale baraka hadii cid laga raadinaya saxaabada nebiga ugu baraka badnayd calayhi salaatu wasalaam abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali weli maynaan aragba lama arag bay yidhaahdeen abubakar oo la barakeysanayo oo jirkiisa la isku masmasaxayo lama arag weli lama arag cumar oo la barakaysanayay yidhaahdeen aaaarta ku soo aroortay aimadii salafka qayb ka midu inay isbarakaysteen sida axmed bn xambal imaamu shaafici oo kaleeto abu xaniifa oo kaleeto oo mid walba midka kale aahaartiisa uu wax ka barakaystay raadkiisana wax sugan maleh ay yidhaahdeen wax sugan maleh ayay yidhahdeen marka waa masale khilaafiye ah weliba khilaafkeedu khilaaf ijtihaadiyo saa'iqa uu yahay oo aan gaarsiisnayn hebel baa gaala iyo hebel baa muslima iyo marba hadday hawshu xuduuddaa leedahay laakiin barakadu hadday gaarsiisan tahay inaad aamintay qofkaani sirbaa ku duugan waa in la caabudo wixii xuquuqu ilaahi lahaana aad u leexisid gaf iyo khalad bay markaa noqonaysaa iyo shirki wa qowlullaahi baab man tabaraka bishajaratin aw xajarin wa naxwimaa iyo wa qowlullaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi afara'aytum ka warama allaata sanamka laata loo yaqaan iyo walcuzaa sanamka cuso loo yaqaan intaa bas baa i qoran kutub badan oo kitaabta towxiidka ka mid ah aayado kalaa ku jiro oo la socda iyo wa manaata manaatihii athaalithata ee saddexaadba nusakhda qayb kale ku qoran bidii qoraya hal aayaad biira aayadaha dhammaystira soo maaha oo dhammaystiran ayaa kutubta kale qaar qoraya kitaabka musanifka raxmatullaahi caleyhi masaa-ishiisa markaad fiirisidna kutubtu waa ku kala duwan yihiin qaarkoodna waxay tilmaamayaan aayaadkaas hadda al ayaadka inooga qoran tahay inay matniga ku qoraayeen oo hadda halkaan aysan ugu qorayn qaarkoodna waxay tilmaamayaan hal aayad macnaheedu waxaa weeye allaata iyo cusa waa asnaam caan ahayd oo mashhuur ahayd oo ka mid ah asnaamtii carabi ee caabudi jirtay waqtigii jaahiliga islaamnimada ka hor tusaale ahaan laate wuxuu ku yaalay sanam buu ahaa maka agteeda ayuu ku yaalo qabiil gooniyaha caabudi jiray asalka kelmadiisa meesha laga keenayna culimmadu waa ku kala aragdooyinka qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga keenay shiididda mushaalida iyo sawiiqa iyo la shiido oo wuxuu ahaan jiray nin wanaagsan oo dadka xujayda ah mushaalida iyo waxyaalaha u hagaajiyu ahaan jiray ninkii markuu dhintay baa la caabuday qoryana waxay leeyihiin ilaah baa laga keenayoo ilaah bay ku magacaabeen isdiidi maayaan inuu markii horena nin fiican ahaa markuu dhintay kabacdina aamdulilah markuu dhintay kabacdina ay caabudeen wax isdiidaya ma aha cusana sidoo kaleu ahaa cusana sidoo kaleu ah manaatana sidoo kaleu ah kulli waa asnaam ay caabudi jireen oo ay barakaysan jireen oo u barakaysan jireen can abi waaqidin ilayfiyi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay maca rasuulilaahi rasuulkii alla la jirankiis sala allahu calayhi wasalam ilaa xunaynin xunayn xaggeeda ayaan u baxnay waa webi ku yaala maka agteeda weliba dhanka daa'if xiga webigaas xaggiisa ayay u baxeen walxaal naxnu annaguna xudathaau cahdin waqtigoodu kuwo uu dhow yahay aan nahay bikufrin gaalnimo aan ka soo islaanay dad muslimiin aan nahay buu yidhi laakiin islaamnimadaa nagu cusubiyo mar dhowan soo islaamnay dadkaygaa nabiga meesha ka raacay xudathaa wa jamcu xadiid wuxuu u sheegayaa inay xudathaau cahd yihiin oo wakhtigoodu dhow soo islaameen falkan ay ku kaceen oo khaldanbu wuxuu rabaa inuu yidhaahdo cudurdaar baan ahayn oo niman aqoonyahan oo waa hore islaamay maanaan ahayne muslimiin mar dhow soo islaamay baan ahayn oo aqoontu ku yartahay walilmushrikiina mushrikiintana waxaa u sugnaaday sidratun geed gob ah oo yackufuuna ay ku ictikaafaan cindahaa ayada agteeda kow wayanuutuuna ay surtaan biha ayada aslixatahum hubkooda labadaa waxyaalood bay geetaas geedaa gaaladu ku samayn jireen waa ku dul ictikaafi jireen oo cibaado ahaan bay u dul ictikaafi jireen kow hubkana way suran jireenoo waxay aaminsanaayeen hubkii la suro intuu ku barakoobo cadowga si fiican ma wax uga tarayo ayib sidaasay marka sameeyeen samayn jireen gaaladu annagana xaaladayadu waa cusubtao mar dhow waan soo islaamnay oo wuxuu rabaa xaalkooda in la fahmo aan lagu degdegin yuqaalu waxaa la odhan jiray lahaa geedaas ayadaa magac ahaan daatu anwaatin ha tii surmaha u saaxiibka ahay surmaley niidka waa shayga meesha la suro laga soo lulo marka tii surmaha u saaxiibka ahaydoo hubka la suran jiray weeye fa mararnaa waan soo marray bisidratin geed gobaan soo marray faqulnaa waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulki allow ijcal noo yeel lanaa annaga daata anwaadin mid surasho u saaxiib ah, kamaa sida lahum ayaga igu sugnaatay daatu anwaadin miday hubka surtaan oo husurasho u saaxiib ah sidaasay fa qaala wuxuu yihi rasuulullaahi rasuulki alla sala allahu calayhi wasalam allaahu akbar allaahu allah ayaa akbaru wax kasta ka weyn innahaa ayadu waxaas aad tiraahdeen iyo waddadaad marteen assunanu wadooyinkii la yaqaanay weeyaan bishu wadooyin hore weeyaan dad hore ka soo jeeda qultum waxaad tidhaahdeen waladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisay ku jirtaye kamaa sidii qaalat ay tiri banuu israa'iila reer bani israa'iil limuusaa nebi muuse say ku yidhaahdeen ijcal noo yeelanaa annaga ilaahan ilaah kamaa sida lahum ayagabay ugu sugnaatay ay ugu sugnaadeen aalihatun ilaahiyo qaala wuxuu yidhi nabi muuse innakum idinku qowmun duul baa tihiin oo tajhaluuna aqoonlaawayaal ah latarkabunna hadalkan dambe nebiga iskale markaa ayadda qur-aanka ha uu sheegay buu wuxuu yidhi latarkabunna waad fuuli doontaan oo raaci doontaan sunana man dad wadooyinkood dadkaasoo kaana ahaa qablakum idinka hortiin rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey wa saxaxahu wuuna saxiix yeela xadiidkan saxaabadii meesha maraysay qayb ka mid ah oo dhowaan soo islaamtay oo aqoontoodu aysan saxaabada kala gaarsiisnayn baa waxay arkeen qolyo gaala ah oo meesha geed ugu taalloo laba faa geedaas ku qaba say ayaga la tahay gaalada mar way barakaystaan oo way ku dul ictikaafaan jaanib kale iyo dhinac kalena way ka barakaystaan oo hubkay surtaan waxa hubka loo surayana inay gantooyin leedahay maahane barakay aamsiyihin inay ku dhex jirto geedda saxaabadii islaamnimadu ku cusbayd waxay yidhaahdeen geeddaanoo kala rabnaa baalki sidaanoo kale geedaan hubka surano xaggana aan ku ictikaafno noo samee markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu isku daray saddex waxyaalood mar wuxuu la yaabay saxaabada ereyga ka soo fulay wuxuu yidhi allahu akbar ilaahi baa wey qofku markuu yaabo subxaan allahi iyo allaahu akbarya ayaa la yidhaahdaa a ah, marka nebigu taas waa cabiray waa midda labaade digitaan buu sameeyo wuxuu yidhi innaha sunan assunan iyo assanan labada waa la odhan karaa waa wadooyinkii la yaqaanay ee dadka gaalada ah ay mari jireen wadooyinka ad leedihin aan maro wuxuu saddexaadoo sameeyey wuu dhaartay nebigu sala alla alayh wasalam waaladii nafsii biyadihi ilaahayga naftaydu gacantiisa ay ku jirtayba ay ku jirtaan ku dhaartay gacantaa ilaahay oo nebi maxamed naftiisu ay ku jirto sidaa ay tahay gacantaasu keyfiyadeeda ma naqaan laakiin waa sifa ilaahay sifaadkiisa ka mid oo ah, waa sugayna waan ogolaanaynaa gacanta makhluuqana ma shabahdo oo uma eka qofkii yidhaahda gacan ilaahay uu leeyahay mid aadamaa ah, isu eg waa gaal muslim ma ah hadduu isu ekaysiiyo laakiin waxaan leenahay nebigaaba ku dhaartayba calayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadihi laakiin midda aadamaha iyo makhluuqa midna ma shabahda gacanta ilaahay wuxuu nebigu tilmaamay waxa ay saxaabadu codsadeen inay la mid tahay waxay reer bani israa'iil ka codsadeen nebiyullaahi muuse sidaa awgeed bay culimmadu waxay leeyihiin waxa saxaabadu ay codsadeen waa maxay qaar waxay leeyihiin saxaabadaani waxay ku dhaceen waa wax shirki ah shirki asqaray ku dhaceen oo cibaadaday codsadeen geedkan ay caabudaan sida awgeed buu nebigu wuxuu ku shabahay reer bani israiil waxay nebi muuse ku yidhahdeen cibaaday ahayd oo ayuu ilaahnimo nooga dhig bay yidhahdeen qolyana waxay yidhahdeen maye waxaa laga hadlayaa waa mujaradu mushaabaho waan isu ekaysiine inaysan geedaanu dhib iyo dheef midna gacanta ku hayn way aaminsanaayeen saxaabadaas walow mar dhow way ah soo islaameene laakiin barakaysi unbay ka rabeen ee wax gaalnimo gaarsiisan maaha labadaa tafsiirba way jiraan wuxuu nebigu tilmaamay ummadihii naga horreeyey wadadooda inaan raaci doono dadko dhan laakiin ma wada ahaa dad gooniyo aan tilmaami doono wey saxaabada way weydiiyeen oo waxay yidhaahdeen ummadaha naga horreeyo aan raacayna ma yuhuudiya kristaan ba markaasi haddaa waayo ayagaa markaa waxay ahaayeen dad xaggana aqoonyahanka yahanka wadanka dadka u ah oo kitaabtii horeeta wax soo akhristay oo kasoo gaaray xadaarad iyo ilbaxnimo iyana lagu yaqaano dhankaa shaam iyo yeman iyo meelahaasay u badnaayeenoo dad waxay ahaayeen xoogaa xadaarad lagu yaqaanay reer furus iyo ree reer ruum iyo dowlado xoog badan bay ahaayeen ayib marka ummadahaasaad raaci doontaan bi waxaa nabigu uu sheegay sala allahu calayhi wasalama waa cajiib kun iyo afar boqol iyo afartan sano ka hor buu nabigu hawshaas sii sheegay ummadda nebi maxamed qeyb kamid mid ahi inay ummadaha raaci doonto waxaa maantayta dad badan oo muslimiin sheeganaya ay ugu ugu ugu daba ordayaan gaalada waa wixii nebigu uu sii sheegay sal alay wasalam qaar baa sidoodii u labisanaya qaar baa sidoodii wax u cunaya qaar baa sidoodii waxweyn u soconaya qaar baa sidoodii u seexanaya wixii xadaarad ahoo adduunye ah oo ina anfacaysa inaga muslimiinta gaalada inaan kaga dayan ka qaadana lama diidana maalan caafimaadka oo kaleeto wixii dhaqaale iyo system qaabkii hadday wax wanaagsan noo sheegaan idaare iyo maamul wax ku salaysan oo kaleeto adduunye ku saabsan wixii khibradoo wanaagsanoo ay iyagu leeyihin aan xumayn waa ka qaadanayna wax mushkilaa male gaalka waa laga qaadanaya sida awgeed waxaa laga yaabaa arday jaamacadeed inay jiraan oo boqolaal iyo kubanaan ah oo macalimiintoodu ay yihiin gaalo sooma badna iskuulaadkii bay dhiganayan macalimiintoodu waa gaalo wax wanaagsan hadduu ku barayo luqadii buu ku barayaa wuxuu ku barayaa caafimaadkii buu ku barayaa wuxuu ku barayaa dhaqaalaha qaabka loo waxa weyaan iyo wax kaa baraya waa laga faa'idaysan karaa wax mushkilaa male lama diidana laakiin inaad tidhahdo wax allaala waxay gaaladu la yimaadeen o dhan baan duuduub u qaadanaya taasaa la diidan waxay la yimaadeen waa shaankala shaandhaynaynaa wixii diinteenna ka hor imaanaya waa iska tuurayna wixii diinteenna waafaqsanaya maadiyana waa ka qaadanayna aan diinteenna ka hor imaanayna ayib fiihi baabkan dhexdiisa waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan al uulaa masalada koobaad tafsiiru aayati najmi aayatu najmi tafsiirkeedii wey marka halkaa u fiirso aayatu najmi hal aayad baa qoran haddii sidaa la yidhaahdo aayatu najmi inay afara'aytum llaata walcuza aayaddaa keliya musanifkii meesha ugu qorayd baa laga qaadan laakiin kutubtii qaar ka mid ah a arkaysa ayagoo odhanaya aayaatu najmi afara'aytum llaata walcuza wamanaata ahaaliata alukhra alakum dakaru walahu lunha tilka idan qismatu aayado badan baa kitaabta qaar ku qoran athaaniyatu masalada labaad macrifatu suurati almri arrinkii muuqaalkiisa in la barto weeye alladii kaasoo alabuu saxaabadu nebiga ay ka codsadeen sal alay slam muuqaalka ay saxaabadu nabiga ka codsadeen waa in la barto muxuu ahaa waa tabaruk inay barakaystaan geedan ayay rabeen inay geedan barakeystaan ayay rabeen geedan noo samee saan u barakaysano culamada qaarna waxay maya inay caabudaan bay rabeen maadaamaay hadda soo islaameen wixiina aqoon aysan ulahayn athaliatu masalada saddexaad kownuhum saxaabada ahaanshahooda weeye lam yafcaluu aysan weli arrinkaas geedda maysan barakaysan mana caabudin codsibay ahayd bas miyey sameeyeen may way codsadeen geeddaa noo samee sidoo kuwaasba geed ay u leeyihiin intaa bes bay ahayd nebiguna uma ogolaan sala allahu calayhi wasalam marka codsi bay ahayde fal ka soo fulo ay sameeyeen ma ahayn alraabicatu masalada afraad kownuhum ahaanshahooda weeye qasaduu ay ula jeedeen adtaqaruba dhowaansho ilallaahi ilaahi ay ugu dhowaadaan bidaalika barakaysiga geedda ay barakaysanayaan oo hubka suranayaan oo dul ictikaafayaan taasayba waxay rabeen inay ilaahay ugu dhowaadaan lidannihim ayaga malahooda annahu alle yuxibuhu geedan inuu jecel yahay waxay islahaayeen geeddani geedta halaan maahan waa geed ilaahay jecel yahay haddaad hubka surataanna hubkiiiyo idinkaba alla idin jeclaan sidoo kaleeto haddaad ictikaaftaanna ilahay baa idin waxaan sharcigu wax ku xirin inaad wax ku xirtid meeluu soran ha lagu ictikaafo oo waxa wey hala barakaystana khalad bay noqonaysaa marka ayagu waxay islahaayeenun geedaan ayadaa ilaahay baa jecel inaad barakaysataan alkhaamisatu masalada shanaad annahum ayagu waa saxaabadiiye idaa jahiluu hadday ka ka jaahil noqdeen haadaa arrinkaas saxaabadii maalinkaas soo islaantay ee nebiga la socday sala allahu calayhi wasalama arrinkaas hadday ka qarsoontay oo ay geed meel ku taalla yidhaahdeen barakaan ka helaynaa fa kayruhum ayaga cidaan ahaynba awlaa maanta kaga sii habbooni badan biljahli aqoon la-aan haddiiba nebi moxamed ardadii la joogtay arrinkaanu ka dhacay dadka kale inay ka dhacaanna waxa weye ayaduna waa imaan karta oo dad yidhahdaan geeddaana dhib iyo dheef gacanta ku haysa oo barako gacanta ku haysa ayib macnaha musanifku uu raba inuu tilmaamo waxa weeye inaadan ku kadsoomin dadka camalkooda sababtu waxa weeye dadka camalkooda qaar baa waxaa laga yaabayo waxay samaynayaan inuu jahli ku salaysan yahay saxaabadan hadda maanta mar dhow way soo islaameen weli waxa weeyaan shareecada islaamka aada umaysan baran geedan waxay u haystaan marka inay fiican tahay haddaad marka aragtay qofaa isleedahay waa culuma wuxuu samaynayo aad ka daba oradido aduguna sidii aad tiraad waa samaynahaya oo qabrigaan isku tirtirhayaa wixiina daliil iyo meel laga keenay midna aadan ka warqabin waxaa laga yaabaa asagaas aad ku dayanaysidba inuu jahli wixiisa ku saleeyey marka waxaa wax lagu sareeyaa diinta islaamku waxay qabto daliil qur-aan ah iyo sunno nebi iyo ummaddu waxay isugu raacday dil ahaan laisugu raacay waxaasaad fiirinaysa laakiin hebel baa sameeyey waa iska samaynayaa waxaa laga yaabaa wax badan inay kaa soo gaaraan asaadisatu masalada lixaad anna lahum saxaabada waxaa usugnaaday sugnaaday nusakhda qayb baa waxay qoraan annahum lahum anna lahum ayaga waxaa u sugnaaday waa saxaabadee min alxasanaati ajarka xaggiisa iyo wal walwacdi ballanqaadka loo ballanqaaday bilmakfirati dembi dhaaf maa shay laysa aan u sugnaan liqayrihim ayaga aan cid aan ahayn saxaabada nebiga dembi dhaafka ilaahay agtiisa ay ka helayaan iyo xasanaadka ay lahaayeen dadka kaloo ayaga ka dambeeyey ma gaarayaan ayadoo ay sidaa jirto khaladkii ay galeen oo codsadeen geeddan idinka maadaamo dembigiina la dhaafay dhib ma leh iska sameeya nebigu muuse ororo uguma cudurdaarin waa diida nebigu caleyh isalaatu wasalaam haddii saxaabadii nebigo dembigooda la dhaafay oo xasanaadka badan lahaay oo loo qaaday ee arrinkaa loo diiday adigu xaggee joogtaa asaabicatu masalada toddobaad anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama lam yacdurhum uma cudurdaarin umuusan cudurdaarin aqoon daraa idin hayse iska barakaysta muusan odhan macnaha diintii kamuusa saarin haddana umuusan fasixin inay geedaas ayadaa barakaystaan oo dul ictikaafaan uguma arrinkaasna uguma garaabin bal radda wuu radiyey calayhim dushooda biqowlihi oraahdiisuuna ku radiye uu yidhi allaahu akbar ilaahi baa weyn waa isticdaam iyo weynaysi uu arrinkan la yaaban yahay innahaa iyadu assunanu waa wadooyinkii waa digitaan latattabicunna waad raaci doontaan sanana man dad wadooyinkood kaana ahaa qablakum idinka hortiin sidaasuu nebigu ku yidhi faqallada wuu adkeeyey alamra arinka bi haadihi tan athalaati saddexda saddex waxyaalood oo saddexduba digitaan ay yihiin buu isugu daray allahu akbar innaha sunan latattabicunna sanana man kaana qablakum saddexdaa waxyaalood buu ku adkeeyeyoo nebigu uguma cudurdaarin uguma garaamin arrinka athaaminatu masalada sideedaad ana almra arrinkii alkabiira ee weynaa wa huwa asaguna almaqsuudu nusakda qayb baa waxay qoran almru lkabiiru arrinkii weyn wey wa huwa asaguna almaqsuudu midka loola jeeda weeyaan loo qasdaye annahu nebigu akhbara wuxuu sheegay anna alabatahum anna ilbatahum muxuu idiin qoraya ilbatahum soomaa codsigooda ama alabahum codsigoodu ka tilbati bani israa'iila qaab codsigii reer bani israa'iil oo kale weeyaan sababtu waxaa weeye reer bani israa'iil nebi muuse waxay weydiisteen iyo saxaabadan hadda soo islaamay waxay nebiga weydiisteen labaduba waxay ka hor imaanayaan towxiidka reer bani israiil waxay yidhahdeen ijcal lanaa ilaahan ilaah noo samee kamaa lahum aaliha sidaan kuwa u leeyihiin annagana ilaah noo samee saxaabaduna waxay yidhahdeen ijcal lanaa eh, daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad labaduba marka waxay codsadeen waxay ka hor imaanaysaa towxiidka marka taasuu ka wadaa ataasicatu masalada sagaalaad anna nafya haadaa arrinkaas diididdiisa geedda in la dul ictikaafo cibaado sidaas loo ictikaafay in la diidoo la yihahdo maya min macnaa laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allahu macnaheeday ka mid tahay laa ilaha illa allah soo nafyiyo ibaat ma ahayn ilahay xuquuqdiisa in loo gooni yeelo oo keligii la caabudo wixii ka soo in cibaado aan loo ogolaan maca diqatihi ayadoo weliba arrinkaasu uu libirsan yahay iyo wa khafaa'ihi qarsoonkiisa calaa ulaa'ika saxaabadaa uu ka qarsoomay haddana macnaha waxa loo diiday shirki bay ahayd waxa loo rabay inay sameeyaanna towxiid bay ahayd alcaashiratu masalada tobnaad annahu nebigu xalafa wuu dhaartay calal futya jawaabtii uu jawaabayeybuu ku dhaartay wa huwa nebiguna laa yaxlifu ma dhaarto ilaa limaslaxatin dani waxay keentay maaha iskama dhaartay nebi maxamed alayhi isalaatu wasalaam waladii nafsii biyadihi soo nebigu ma odhan ilaahiga naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay bu nebig alayh isalaatu wasalaam marka macnalaa nebigu iskama dhaaranayn alxaadiyata casharata masalada koob iyo tobnaad anna shirka shirkiga fiihi dhexdiisa waxaa ku sugnaaday akbaru mid weyn iyo waa asqaru mid yar acmaasha la sameeya qaar waa waaweyn saalixaadkaasuu suuban qaarna waa yaryar dunuubta la galaa dunuub waa dunuub kabaa'ira dunuubna waa saqaa'ir shirkiga la galaa qaarkood waa qaar ka midi ah waa shirki akbara qaarna waa shirki asqar ah marka meeshan waxaa laga qaadan bay shirkigu inuu laba u qaybsamo asqar iyo akbar liannahum ayagu saxaabadu lam yartaduu maysan ku ridoobin bi haadaa codsigaan ay yidhaahdeen geedaan ku dul ictikaafaynaa noo samee barakaysanaynaa kumaysan ridoobin buy mar haddayse ku ridoobin shirkiga la yidhi way ku dhaceen waa shirki asqar oo aysan diinta uga bixin oo dembi weyn oo aad u weyne eh, ma aha shirkigii diinta looga baxayay athaaminata athaaniyata casharata masalada saddex iyo tobna labiyo tobnaad qowluhum oraahdooda ay yidhaahdeen wa naxnu annagu xudathaau cahdin waqtigoodu miduu dhow yahay baan ahayn bikufrin gaalnimo fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan anna kayrahum ayaga cid aan ahayn oo saxaabada kale ah laa yajhaluhu inuusan ka jaahil noqonayn daalika arrinkaas dadkii maalinkaa sideedaad soo islaamay oo maka markii la furtay iyo wixii ka dambeeyey soo islaamay waa dadkaa dadka xudathaau cahdin bikufrin oo xadiidku ka warramayo laakiin saxaabadii nebi moxamed waqtigii lasoo diray baa la kowsado oo la jaanqaado abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo geed baan barakaysanaynaa iyo dul ictikaafaynaa ayagoo arrinka noocaasa maba ka libdhi kara waa garanay mana aysan samayn arrinkaas ayagu athaalihata casharata masalada saddex iyo tobnaad dikru allaahu siga in la sheego weeye cinda tacajubi marka shay lala yaaba aad aragtaagteeda khilaafan inagoo khilaafayna liman ruuxii karihahu arrinkaa dhibsaday waxaad la yaabtay markaad arkaysid ama waxaasu wanaaggiisu ha ku yaabgeliyo ama xumihiisu ha ku yaabgeliye labadaba allahu akbar waa odhan kartaa subxaan allah waad odhan kartaa iyo waxyaalaha la midka ah nebiguna meelo badan buu isticmaalay calayhi salaatu wasalaam alraabicata casharata masalada afar iyo tobnaad saddu daraa'ici wadiiqooyinka iyo wadooyinka meel xun ku gaarsiinaysa in la owdoo lasoo afmeero wiy halkaa musanifku wadiiqooyinka iyo wadooyinka in la owdo wuu idlaaqo waxba kama soo reebin laakiin waxay culimmadu yidhaahdeen wadooyinka la maraa laba u qaybsama waddo meel wanaagsan ku gaarsiinaysa taas lagaa soo xiri maayo waa u fasaxanta maalan masaajidkaa rabtaa inaad soo aadid wixii kugu kaalmayn lahaa masaajidka soo aaditaankiisaoo khayr ah sadu daraac baa laguu samayn waa lagaa awdaya lagu odhan maayo kitaab baad rabtaa inaad baratid waxii kugu kaalmayn lahaayoo aan sharciga ka hor imaanaynin lagaa awdi maayo waa laguu ogolyaha ayib laakiin wixii wadiiqa iyo wada ah iyo toobin xun oo meel xun ku gaarsiinaya marka kaasaa la leeyaha sadu daraaco la awdaya wixii zina ku gaarsiinaya wixii khamra ku gaarsiinaya wixii qof inaad dishay ku gaarsiinaya wixii been inaad sheegtay kugu kaalmaynaya wadooyinkaasaa lagaa soo xiraya laakiin waddadii khayrku gaarsiinaysa ayada lama diidane waa ma'muur waana ammaanan taha alkhaamisata casharata masalada shan iyo tobnaad annahyu waa reebidda la yska reebay can itashabuhi isu ekaysiin bi ljaahiliyati dadkii jaahiliga ah la isu ekaysiiyo dad jaahiliyahoo ilaahay rasuulkiisa beeniyey oo noloshiiba ka dhacay oo aakhiriya adduun midna liibaan aan haysan dadka isu ekeynsiintooda siday u jartaan iyo siay u labistaan iyo sida sureelada uga dhacdhacaan oo u socdaan iyo waxaasoo kale sida gabdhahoodu isu qaawiyaan oo kaleeto iyo dhaqanka noocaasa in lagaga daydo arin xun waay sida awgeed dadka waa laga reebaya iska ilaaliya la odhanhaya iska jira ayib nebiguna wuxuu sheegay man tashabaha biqowmin fahuwa huwa minhu qofkii qalo isu ekeysiya ayagu unbu la mid yahy masalada lix iyo tobnaad alqadabu waa in la caroodo cinda tacliimi marka dadka wax la baraya agteeda mar walba ma aha ardadii aad waxbaraysay haday khalad la yimaadaan baad u xanaaqi laakiin mar kastoo dad waxbaraysay haddaad adoo xanaaqsan soo fariisatay dhaqanka nebiga taamay sal lay slam ee nebigu markuu dadka waaninayo khaladna uu arko macaasi ilaahay la caasiyey markaasuu nebigu ka guban jira hawshaa sal lay slam hadda hawshaan allahu akbar inaha sunan arrinkaasa la timaadeen mucaadoo kaleeto markuu ceshihii dadka salaada ku dheereeyey wuxuu yidhi weligay ma arag baa la yidhi siduu nebigu wacdiga maalinka u nawaaniyey ugu xanaaqay weligay asagoo saa u xanaaqsan maan arag marka wixii khalado ka caroonaya ama su-aal qaab daran oo kaleeto laakiin cinda tacliim markaad dadka waxbaraysid mar walba inaad xanaaqsan tahay marxaladda habda aad joogtid baa wax lagu qari mar waa faraxsan yaha qofku mar waa caadi mar waxa weeye wax ka farxiyu ardadii ku arkaya mar wax ka xanaajiyu ku arkaya diinta ku guracan asaabicata casharata masalada labatoddobiyo tobnaad alqaacidatu waa qaacidada iyo aasaaska alkuliyatu ee guud ahaan oo liqowlihi nabiga hadalkii ku sugan inaha sunan walle maanta waxaad codsateen waa wadooyinkii macnaheedu waa maxay wuxuu nebigu tilmaamayaa ummatu muxamed ummad badan qayb badan oo ka mid ah inay gaalada isu ekaysiin doonaan xadaaradooda reemagaalnimadooda dadka ilbaxay adduunka hormaray waxyaalahaasoo dhan maanto dhan intay wax weyn la noqdaan inay sidoodo kale u labistaan oo sidoodo kale u socdaan oo sidoodo kale u hadlaan oo sidoodo kale u fakaraan waxaas wax weyn ay la noqdaan waxaasoo kaleetu nebigu kasii warramaya sal alla alayh wasalam uu ka digaya athaaminata casharata masalada sideed iyo tobnaad anna haadaa arrinkan min aclaami nubu min aclaami nubuwati nebinimada astaankeedii ayuu ka mid yahay waa arrinkee inuu nebigu sii tilmaamay ummadda nebi maxamed qayb iyo gobol ka midihi inay gaala raac noqon doonaan mucjisay noqotay see mucjiso ku taha likownihi arrinkaa ahaanshihiisa waqaca uu u dhacay kamaa sidii akhbara nebigu u sheegay sal ly slam imisaan aragnay dhallinyaro rag iyo dumarba ah iyo da'yar sidii gaaladii u dhaqmayso isku ekaysiinaysa sidoodiibay u jartaan qaarkood sidoodiibay kabaha u xirtaan sidoodiibay qaarkood u socdaan sidoodiibay u fakerayaan sidoodiibay u labisanayaan maxaa keenay qaar baa waxaa laga yaaba inuu arko gaal ilig wax marsanaya markaasu isna marsanaya gaal wuxuu arkahayaa fartaa cidida cididaas uu faryarada la baxay markaasu isna la baxaaya bal adugu shareecadeeni nadaafada la timid oo shaaribka iska xiro timaa hoose iska gaabiyo timaa hoose iska xiiro kilkisha iska rifo cidyaha iska jaro cadayso nadaafad bay sharecadeenu la timid kana cidyihiisa waxaa ka buuxa jermis iyo bacteria wixiibuu markaasna cidyaha la baxay war maxaad ula baxday kuu sheegi mahay laakiin meel kale u ka keena intaasaa cidyuhu leegyihiin marka waa khalad wey arrinkaasoo kaleeto qaar waxaa arkaysaa sidoodo kale u jaranaya kuwa wuxuu arkayaa gaal surweel gaaban qabo halkaas u marhay markaasna xiran waa isqaawinahaya war maxaad isla qaawisa surweelka u gashata banooni baa ku ciyaara iyo iskuul baan ku dhigtahay waxba kama jiraan balaayo meel kale kasoo arka meel kaleu kasoo arka qaar buu arkayaa si u jaranayn uu jaran gabadhi waxaa laga yaaba inay aragta gabar gaalad oo si xun u labisan oo xabadku u bannaan yahay oo calooshu u bannaan tahay luguhu u bannaan yihiin ayana waa banaysan maanday waxaan maxaa kugu dhacay se see wax kaaga khaldan yihiin meel kale ka keentay ummado kale dhaqankood baa la rabaa marka in la soo guuriyo goormuu nebigu ka warramanaysa caleyhi isalaatu wasalaam makuu joogaa waa sanadkii sideedaad oo hijriga maka iyo markii la furanahayo xunayn iyo meelahaas wey ayib ataasicata casharata masalada sagaaliyo tobnaad anna kulla maa shay dhammaanti damma uu caayay allaahu alle bihi damma uu ku caayay allaahu alle bihi shaygaas alyahuuda yahuud iyo wanasaaraa kiristaanka filqur'aani qur-aanka dhexdiisa annahu shaygaasi lanaa innagana waa inoo sugnaaday ay libacdina wixii ilaahay iyo kiristaan uu ku dhaleeceeyey aynaga ummad inaga midi dad inaga midi ah hadday la yimaadaan waa ku dhaleecaysmayaan meeshaa marka annahu lanaa cala ilaaq ma bal xadiidkan hadda aan soo maraynay oo ummadihii hore wadooyinkooda raaci doontaa xadiid kalaa jiro xadiidka shajaad shadaad ibnu ows oo nebigu tilmaamay ummadda gaala raaca noqon doonta waa ummada qaybteeda xun laakiin ummadda wanaagsan gaalraac ma noqon doonaan sidaa awgeed buu nebigu leeyay sal alla alayhi wasalama layaxmilanna shiraaru hadihi ummati calaa sunani aladiina madow qablahum xadwa alqudati bilquda ummadda nebi muxamed qaybteeda ahlu sharka ah ee xunxun oo dadka liiliita ah waxay raaci doonaan oo ka daba ordi doonaan dadkii horeo tegay ee gaalada ahaa wadooyinkoodii iyo dhaqankoodii marka meesha musanifku uu leeyahay ana kula maa dama allaahu bihi lyahuuda wanasaara wax kasto ilaahay yahuudiya kristaan ku dhaleeceeyo ku cambaareeyey fi lqur'aani qur iyo sunnadana ku dar annahu shaygaasi lanaa annagu noo sugnaaday waa ciddii raacdoo kaga dayatay ku sugnaatay laakiin qofkaan raaci yahuudiya kristaan la odhan maayo adiguna xataa haddaadan waa ceebaysantaa lagu odhan maayo qofku wuxuu sameeyo fal ah ayuu ku ceeboobaa ama ku wanaagsanaada alcishruuna masalada labaatanaad annahu amar yashaaniye mutaqarirun waxaa sugnaa saxaabada agtooda cindahum agtooda ana alcibaadaati cibaadooyinka mabnaahaa waxa ay ku salaysan yihiin oo ku dhisan yihiin cala alamri arin inuu yahay amar inuu yahay amar maxay ah waxaan samey iyo waxaanaa samey cibaadadu maxay ku salaysan tahay amarkii ilaahay oo ah wixii lagaa reebayna ka har wixii lagu farayna la imow fa saara waxaa ahaaday fiihi dhexdiisa atanbiihu baraarujin calaa masaa'ililqabri fiihi xadiidka abulwaqdi leyfi aan soo maray iyo dhexdiisa waxaa ku sugnaaday calaa masaa'ili lqabri qabriga masaa-ishiisi su-aalaha qabriga la isku weydiinayo oo xaggee kaga sugnayd waa cajiib mararka qaarkood ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay shiiqaana faham aada u qoto dheer buu mararka qaarkood leeyahay buu masaa'isha uu baabka ka qaadanaya mararka qaarkood can bucdin meel aho aada u fog buu kala soo dhexbaxayaabuy hadda wax cadaabulqabri ah iyo janna qabri iyo su-aalu qabri midna xadiidka kuma inaan soo marin haddana wuxuu leeyahay xadiidka waxaa ku sugnaa saxaabadu inay garanayeen masaa'ilqabri xaggee amaa man rabuka su-aalaha qabriga la isku wadiya so man rabuka ka ma rabbigaa waayo fa waadixun way caddahayo waxay ka garanayeen rububiyada ilaahay ilaahay inuu rabbi yahay in su-aalaha qabriga laisku weydiinaya ilaahay inuu rabbi yahay sidaa awgeed ba geed noo sameebay lahayan aan barakaysanno ilaahay aan ugu dhowaano kow wa amaa man nabiyuka nabigeena nebinimadiisa waxyaalaha ay ku garanayeen waxaa ka mid ah fa min ikhbaarihi nebiga ka warramidiisa ama lagu garanayo min ikhbaarihi ka warramidiisa bianbaa ilheybi waxyaala aan dhicin oo eyba uu kasii warramay maxaa ka mid ah? inay dadka qaar kamid mid raac noqon doonaan nebigaa kasii waramay calayhi isalaatu wasalaam wa amaa maa diinuka fa min qowlihim oraahdooda ayaa laga qaadan ijcal lanaa ilaahan ay yidhaahdeen ilaaha noo samee qolyihii ahlu kitaabka ahaye reer bani israa'iil saxaabadu maysan odhan ilaah noo samee lakiin waxay yidhahdeen geed noo samee ilaa aakhirihi aakhirka masaladaas laga gaaro ilaa aakhirihi laga gaaro nabinimada marka dalaa-isheeda waxaa ka mid ah nebigu inuu ka warramay waxyaalo qayb oo maqan waxyaalo qeyb oo maqan siduu nebigu uga warramayna sala allahu calayhi wasalama ay uga u dhaceen alxaadiyatu walcishruuna masalada labaatan iyo koobaad anna sunnata ahlilkitaabi ahlu kitaabka waddadoodu madmuumatun mid la ceebeeyey weeyaan ka sunnati lmushrikiina sida mushrikiinta wadadooda oo kaleeto ahlu kitaabka wadadooduna wadda xun bay ahayd waa ahlu kitaabkii xumaay dee diintoodii ka inxiraafay mushrikiintuna wadadoodii saasoo kale u xumeed ayaguna athaaniyatu walcishruun masalada labaatan iyo labaad anna ana almuntaqila min albail anna almuntaqila midka ka soo guuray min albaili shay baail ee xun alladii baailkaasoo ictaadahu uu ka caado dhigtay qalbuhu qalbigiisu qofkii shay baailaho muddo dheer kusoo dhex jiray kasoo ruq oo kasoo taga laa yu'manu aamin lagama aha an yakuuna inuu ahaado fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa baqiyatun haraa min tilka alcaadati dhaqankaas ayada ah bal u fiirsa ereygan cajibnimadiisa qofkii shay ku dhex jiri jiray isaga soo dhex taga aamin lagama aha shaygii weli qalbigiisa inay wax kaga sii haraan xaggee laga qaadan saxaabadu waxay yidhahdeen wanaxnu xudathaau cahdin bikufrin mar dhowbaan soo islaanaa liyi gaalnimadii baa nugu dhoweyn isla markiiba geed markay arkeen gaala ay barakaysanaysa anag anaguna tu kalaan rabnaa bay maxaa qalbigooda ku jira marka gaalnimadii hadda ay ka soo baxeen baa weli waxaa dhaqamadii jiray baan weli saafi ka noqon dhaqamadiibisan weli saafi ka noqon sidaa ogeed baad garanaysaa qofku hadduu zinaysto guur horena uusan soo marin waxaa li boqol jeedal inta lagu dhufto meeshii uu ka zinaystana ha laga tarxiilo maxaa loo tarxiilaya meeshii uu ku zinaystay ee xumaha ku bartay hadduu sii joogo boqol jeedal lagu dhuftay kareemo iyo waxbuu inta ismarmariyo xabasoodo isku dhamooqo haddana meeshii kaga noqonahaya laakiin hadii la tarxiilo meeshii laga dhoofiyo meel kale laga tuuro dad uusan aqoon iyo magaalo uusan la qabsanayn iyo dad uu hawshaas la kulmaya marka kudhex jiranka qofku masharada uu ku dhex jiro waad garanaysaa ninkii sagaal iyo sagaashanka nin dilay ninka wadaadka markuu u yimid wuxuu yidhi magaaladan isaga dhex bax sababtu waxaa mahay subac iyo bahal baad ku noqotay dilaa uun dadka nag ka dhigahaya haddii marka aad sii joogtay dad xunxun baa jooga magaaladan dadkeedu waa xun yihiin saamayn bay kugu sii yeelanayaan isaga dhexbax marka baadilkii aad ku dhex jirtay iyo bidcadii iyo shirkigii waxaa laga yaabaa haddaadan aad uga fogaan weli inay jiraan wax haraa iyo baqaayaada kugu haraya ayib sidaa awgeed liqowlihim hadalkoodaa u daliila ay yidhahdeen wa naxnu annagu xudaaau cahdin waqtigoodu kuwuu cusub yahay baan ahayn bikufrin gaalnimo aan ka cusubnahay wallahu aclam sala ala baarak calaa nabiyina mxamedin waaalihi wasaxbii ajmaciin